alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray ducadii sujuudda rukuucda lafteeda markaynu joognay sidaynu soo aragnay rukuucda iyo sujuuddaba waxaa lagu odhanayaa subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdika allaahumma akfir lii subxaanaka allaahumma ilaahay adaa xumaan ka nasahan rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wa bixamdika waan kuu mahadnaqayaa ay wa usabbixuka bixamdik waa ku tasbiixsanayaa xaalan ku ladhaayo mahadnaqaaga ama xaalan ku dheehanahay mahadnaqaaga ayaan kuu tasbiixsanayaa marka usabbixuka ama sabbaxtuka ayaa la qadarayaa waa kuu tasbiixsanayaa bixamdika ay wa sabbaxtuka waa kuu tasbiixsaday bixamdika xaal mahadnaqaaga aan ku mahadnaqaayo aan ku dheehanahay allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf xadiidka horaynu soo marnay oo xadiidkii rukuucda ku saabsanaa ayuu labadaba koobsanayay xadiidku wa min xadiisi caaisha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam yuksiru an yaquula fii rukuucihi wa sujuudihi subxaanaka allaahumma rabbana wa bixamdika allaahumma akfir lii yata'awalu alqur'aan bukhaariiyo muslim baana soo weriyey rasuulku wuxuu aha sala allahu aleyh wasalam mid ku yidhaahda rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba gudahooda subxaanaka allaahuma rabbana wa bixamdika allahuma akfir lii yata'awal qur'aan qur'aanku awilanaya bimacnaa ku camalfalayo ku dhaqmayey yata'awal qur'aan macnaheedu saasuu noqonaya xadiiskuna waa bukhaari iyo muslim marka rukuucdana waa lagu odhanayaa sujuuddana waa lagu odhanayaa weliba tasbiixdana way aad bay marka ugu fadli badan tahay tasbiixdani waayo waxay koobsanaysaa tasbiix iyo taxmiid iyo duco ayay intaba koobsanaysa subxaanaka waa tasbiix wa bixamdika tasbiix iyo taxmiid baa isku ladhan waayo tasbiix kalea la qadaraya allaahumma rabbana yaduna waxa weeye waa ilaahay baa la baryaya loo yeedhaya ayaa allaahu yaa rabbana ayaa macnuhu u dhacaya mar kale haddana allaahumma la yidhi ikfir lii ii dembi dhaaf waa duco marka inta tasbiixda iyo taxmiidda laga hormariyey ayaa ilaahayna la baryayaa adkaaraha kale lagu odhanayo sujuudda waxaa ka mida subuuxun quduusun rabu almalaa'ikati waaruux subuuxun ilaahu adaa xumaan ka nasahanoo ka dheer quduusun adiga ayaa ka dahiran ceeb oo dhan rabulmalaa'ikati waaruux ay anta rabu lmalaa'ikati waaruux adigu waxaa tahay kii malaa'igta u rabbiga ahaa ruuxulqudus oo jibriil ana kii rabbiga u ahaa baa tahay xadiiskan laftiisa waa soo marnay isaga laftiisu waxaa min xadiisi caaisha waxay caaisha tidhi kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu fii rukuucihi wa sujuudihi subuuxun quduusu rabu almalaa'ikati waaruux muslim baana saxiixa ku soo wariyey rasuulku wuxua sala allahu aleyh wasalam mid ku yidhaahda rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba subuuxun quduusun rabu almalaa'ikati waaruux marka labada mid walba waa lagu odhanaya waxyaalaha kale rukuucda lagu odhanayo waxaa ka mid a allaahumma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wajhii liladii khalaqahu wa sawarah allaahumma ilaahayow laka sajadtu adigoo qura ayaan kuu sujuuday laa ligayrik wa bika aamantu adigoo quraan ku rumeeyey oo bimacnaa tawxiid kuu rumeeyey ilaahnimada xaqa iyo rabbinimada xaqa adiga keligaa inay u sugnaadeen walaka aslamtu adiga ayaan kuu hoggaansamay adigoo qudhan kuu hoggaansamay sajada wejhii waa sujuuday wejigaygu liladii kii buu u sujuuday khalaqahu abuuray wa sawarahu suuradda iyo muuqaalka u yeelay wa shaqa samcahu wa shaqa dilaaciyey samcahu maqalkiisa dalooliyoo dilaaciyey wa basarahu iyo araggiisa jeexay tabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay baa yacni barakadiisu iyo khayrkiisu bateen axsanu alkhaaliqiin ay huwa axsanu alkhaaliqiin ama ka beddel allaahoo axsanu alkhaaliqiin cid wax qadarta oo wax suuraysa kii markaa waxay ugu wanaagsanaa ayaa barakadiisa iyo khayrkiisu bateen xadiidkan waxaa soo wariyey isagana muslim baa soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey mid shabbahana waa soo marnay oo rukuucda ku saabsan ayaynu soo marnay marka waxaad mooddaa alfaadda wax yar bay ku kala duwan yihiin oo halka waxa weye laka sajadtu ayaa ka horena waxaa la yidhi laka rakactu halka la yidhi sajada wejhii ayaa ka horena waxaa la yidhi ee rukuucda ku saabsan khashaca laka samci marka xadiidkan waa xadiis muslim saxiixa ku soo wariyey alkhaaliqiin waxaa loo jeeda almuqadiriin almusawiriin orayga khalqi waxaa loo isticmaalaa mar abuuristaa loo isticmaalaa macno labaad waxaa loo isticmaalaa taqdiirka wax la qadaro oo suurad iyo yani qadar loo yeelo wala anta tafrii maa khalaqta wa bacdu lqawmi yakhluqu uma laa yafrii beydkaasay culammadu soo qaataan markay sheegayaan khalqi in loo isticmaalo bimacna taqdiir qadaraadda in loo isticmaalo wuxuu uhi wala anta tafrii adigu waad furisaa waad goysaa maa khalaqta wixii aad qadarto wa bacdu alqawmi yakhluqu uma laa yafrii ragga qaarkoodna waxbuu qadaraa jaangooyaa haddana wixii ma fuliyo marka khalqiga xataa wax la abuurayo dee taqdiir baa ka horreeya khalqiga khalqi baa ka horreeya khalqiga ka horreeya waa maxay waa bimacnaa taqdiir oo intaan ficlan loo abuurin ayaa taqdiirkiisa markaa la samaynaya marka hore lasii qadaraya suuraynta shayga suuro loo yeelana lafteedu waa noqonaysa waid takhluqu min adtiini waxaa loo jeedaa ay tusawir yanii suurad dayr baad uga yeelaysaa baa laga tilmaamaya adkaaraha kale la odhanayo wakhtiga sujuudda waxaa ka mid a ah, subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadama subxaana diljabaruut waxaa xumaan ka nasahan oo ka dheer kii jabaruudka u saaxiibka ahaa bimacnaa dirqinta iyo kabista iyo korrayntaba u saaxiibka ahaa iyo kii mulkiga u saaxiibka ahaa siiqada facaluut waxaa loogu keenay lilmubaalaqa mubaalaqa loogu keenay jabaruut waa bimacna aljabri laakiin waxay dheer tahay mubaalaqaday dheer malakuutna waa bimacna almulki laakiin mubaalaqaday dheertay tahay iyo ilaaha weynida iyo kibirka u saaxiibka ah ayaa xumaan ka nasahan ilaaha weynida iyo kibirka u saaxiibka ah ayaa xumaan ka dheero ka nasahan waalcadamati iyo weynida yani u saaxiibka rukuucda lafteeda taasoo kale aynu ku soo marnay aynu wakhtiga rukuucdana markaa la odhanaayo ayaynu markaa soo marnay marka isku xadiis weeyaan xadiiskanna waa saxiix adkaaraha waxaa la odhanaya marba qaar baa la odhanayaa waxyaalaha kale la odhanaya waxaa ka mid a wakhtiga sujuudda ducadan in la akhriyo allaahumma ilaahayow ikfir lii dembii ii dhaaf aniga dembigayga kullahu dhammaantii ii dhaaf diqahu intiisa yar ii dhaaf oo dembiga ka mid a waa bedel wajillahu iyo intiisa weyn ii dhaaf waxa weeye waa badelu mufasali min mujmal wa awalahu kiisii horreeyey ii dhaaf wa aakhirahu kiisii dembeeyeyna ii dhaaf wa calaaniyatahu kiisa muuqdee daahirka ii dhaaf wa sirahu kiisa qarsoonna ii dhaaf xadiiskan sidan ku soo arooray waa min xadiisi abi hurayra wuxuu sheegayey nabigu sala allahu aleyh wasalam kaana yaquulu fii sujuudih allahuma kfir lii denbii kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa aakhirahu wa calaaniyatahu wa sirah muslim baana saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa yacni ducada in lagu ducaysto sujuudda gudaheeda sujuudda in lagu ducaystaana waa muhim nebiguna sala allahu aleyh wasalam ficilhaanna waa u sameeyey waana booriyey oo nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajidun faakiruu fiihi adducaa addoonku ilaahay wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yuhu ugu dhow yahay ee ducada farabadiya xaaladda aad sujuudda ku sugan tihiin ducada ilaahay baryaysaan badiya waa amar marka nabiguna sala allahu aleyh wasalam ficil ahaanna waa u sameeyo waa ku ducaysan jiray oo xadiiskan iyo xadiiska kale ka dambeeyaaba labaduba waxay sheegayaan waxyaalo ka mida ah waxyaalihii ku ducaystay markuu sujuudda ku sugnaa ducooyinka sujuudda lagu akhrinayo waxaa ka mid a ducadan allaahumma innii acuudu biridaaka min sakhatik allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu waa magangelayaa biridaaka raalli ahaanshahaagaan magan gelayaa min sakhatika cadhadaadaan ka magan gelayaa raalli ahaanshahaagaan magan gelayaa oo cadhadaada aan ka magan gelayaa wa bimucaafaatika waxaan magan gelayaa eh, ilaalintaada aad markaa balaayooyinka iyo cuquubaadka aad wax ka ilaalisaan magan gelayaa yacani caafiya bixintaada hadday xanuun markaa inaad wax ka bogsiiso tahay hadday masaa'ib inaad markaa cid ka ilaaliso tahay yani bimucaafaatikaan magan gelaya min cuquubatika ciqaabtaadaan ka magan gelaya wa acuudu waan magan gelayaa bika adaanku magan gelayaa minka wax xaggaaga ka soo fulow aan karaahiyaysanayaan ka magan gelaya yani wa acuudu bika ilaahu adaanku magan gelaya minka waxaa loo jeedaa qadarrada la karaahiyaysanayay qofku marka aanu jeclayn ee ilaahay qadaray kuwuu nacaya xagga ilaahay ka imanaya ashyaada markaa la qadaray kuwooda uu nacayo ama dhibaatooyinka ama masaa'ibka ama waxa la midka ah biqadari min allah bay ku soo fulayaane ayaan ka magan gelayaa laa uxsii hanaa'an calayk ilaahayow ma koobaayo hanaa'an ammaan calayka korkaaga aan ku ammaano koobi maayo laa uxsii ma koobaayo oo ma koobi karayo hanaa'an ammaan calayka korkaaga aan ku ammaano ma koobaayo waanan awoodi karaynba anta kamaa anayta calaa nafsik anta adigu ilaahayow kamaa anayta calaa nafsik waxaad ku sugan tahay sidaad isku ammaantaad ku sugantay sidaad isku ammaantay ayaad ku sugantay xadiiskani waa min xadiisi caaisha qisa ayaanu lahaa qisadaasi waxay ahayd caaisha waxay tidhi habeen habeennada ka mida ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dhinacayga isagoo hurdaan ogaa markaan toosay saqdii dhexe ayaan markaa dhinacayga taabtay nebigii baan markaa dhinacayga ka waayay calayhi salaatu wasalaam guriguna laydh ma lahayn madow buu ahaa dabeedna markaasaan gurigii baadhbaadhay inuu marka waxa weeye meelahan uu markaa nebigu ku sugan yahay calayhi salaatu wasalaam sidii markaa u taataabanaysay guriga gudihiisa ayaa waxay tidhi waxaa gacantaydi ku dhacday addimadiisa halka raysmagaadhada ah iyagoo taagan addimadu uu nebigu sujuudsan yahay calayhi salaatu wasalaam ayaa halkaa raysmagaadhada ayaa gacantayda ku dhacday markaasaan waxaan maqlay yanii intii hore hoos buu akhrinayey marka muusala u qaaday waxaan maqlay isagoo leh allaahumma inii acuudu biridaaka min sakhatik wa bimucaafaatika min cuquubatik wa acuudu bika minka laa uxsii hanaa'an calayk anta kamaa ahnayta calaa nafsik sujuudda gudaheeduu ku odhanaya waxaa laga qaadanaya lagala baxayaa dikrigan in sujuudda lagu yidhaahdaa inay fiican tahay ducadan sujuudda in lagu ducaystaa inay fiicantaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa sifaadka ilaahay in la magan galaa inay bannaan tahay waayo raalli ahaanshaha ilaahay waa sife ilaahay mucaafaadka ilaahay waa sifo ilaahay sida allah loo magangeli karo baa sifaadkiisana loo magangeli karaa waayo sifaadka ilaahay makhluuq ma aha xagga dhaarta lafteeda waa inaga garanaynaa in ilaahay magacyadiisa lagu dhaaran karo sifooyinka ilaahayna lagu dhaaran karo sidaasoo kalea sifooyinka ilaahayna loo magangeli karaa sida loogu dhaaran karo sifooyinka ilaahay ayaa sifooyinka ilaahayna loo magangeli karaa ruuxa sifo ilaahay u sugnaatay ku dhaartaa cidaan ilaahay ahayn kuma dhaaran uma soo gudagelayo man xalafa bigayri illaahi faqad kafara aw ashrak waayo sifada ilaahay hayrullaahi ma aha yacni waa wax allah ku sugan waa shay allah ku sugan oo yacni marka allah kama baxsana isimka allahna wuxuu ku dhacayaa daatada ilaahay oo sifaadka ilaahayna ku sugan yihiin ayuu ku dhacaya daata mujarrade ah oo sifaad laga madhnaysiye ku dhici maayo marka sifaatka ilahay inayna makhluuq ahayn baa laga qaadanaya hadday raalli ahaansha tahay hadday hadalka ilaahay tahay hadday marka yacni doonistiisa tahay hadday awooddiisa tahay qudradiisa hadday tahay hadday raxmadiisa tahay yacnii raxmada mid makhluuqa a baa jirtaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa raxmada sifada ilaahay ah ee allah ku sifaysan yahay ee isku sifeeyey raxmadaasi makhluuqa maaha marka ee waxaa laga qaadanayaa sifaadka ilahay in la magan galaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa oo ay mashruuc tahay taasaa laga deliishanaya allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik sifatu ridaa in ilaahay lagu sifeeyaa laga qaadanaya nebiguna sala allahu aleyh wasalam makhluuq ma magan gelayn sifatu lmucaafaah in ilaahay lagu sifeeyaa laga qaadanaya wa acuudu bika minka waxaa looga jeedaa ilaahw adaan ku magan galay ashyaada la karaahiyaysanayee aan dhibsanaayo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha la midka iyo aafaadka ee qadar ilaahay ku dhacaya baan kaa magan galay waayo wax kastoo dhacaya waxay ku dhacayaan biqadari min allah qadar xagga ilaahay ka ahaaday marka wa acuudu bika adaan ku magan galay allaahow minka waxaan kaa magan galay yacni masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo aafaadka yacni waxyaalaha aan karaahiyeysanayee ku dhacaaya qadar ilaahay ya ayaan kaa magan galay cuquubadii waxay ku dhacaysaa biqadar min allah wax kastoo dhacaya waxay ku dhacayaan qadar ilaahay ciqaabta ilaahay baa wax ciqaabaya ilaahay baana wax markaa ilaalinaya ilaahay baa markaa naxariisanaya ilaahay baa ciqaabaya yacnii ilaahay baa wax noolaynaya ilaahay baa wax dilaya yacni caafimaadka iyo cudurku mid walba waxay ku dhacayaan biqadar min allah cid kale keeni mayse markaa saasaa macnuhu dhacaya waa acuudu bika minka laa uxsii sana'an calayk waa qirasho la qiranaayo in ammaantii ilaahay aan la koobaynin ou ka caajisayo ammaantu ilaahay mudnaa inuu ammaano inaanu kari karayn ayuu tilmaamaya waa ictiraaf bilcajzi ma koobi karo ammaanaan ku ammaano waxaad ku sugan tahay sidaad isku ammaantay ammaantaad isku ammaantaad ku sugan tahay anta kamaa anayta calaa nafsik xadiiskan waxaa soo wariyey muslim baa ku soo wariyey ducaa uljilsati bayna asajdatayn ducada markaa la ducaysto fadhiga labada sujuudood u dhexeeya salaaddii weli ku jirnaa sujuudda marka laga soo tooso oo fadhiga labada sujuudood u dhexeeya la fadhiisto maxaa la odhanaya kow waxyaalaha la odhanaya waxaa ka mida in la yidhaahdo rabbi kfir lii rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayow ii dembi dhaaf taana waxaa ku arooray xadiis baa ku arooray saa sheegaaya oo saa tilmaamaya ayaa ku soo oo lafdi wuxuu sheegayaa kaana yaquulu bayna sajdatayn rabbi ikfir lii rabbi kfir lii waxaa loo fahmi karaa yacni laba goor keliya in la odhanaya looma se jeedo waxaa loo jeedaa waa lagu celcelinayaa waa lagu celcelinayaa baa loo jeedaa bidaliil riwaayada kale ee sheegaysa wa kaana yaqcudu fii ma bayna asajdatayni naxwan min sujuudihi yaquulu rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii xadiisku xadiis dheer buu ahaa oo tilmaamaya nebigu sala allahu aleyh wasalam salaadan inuu aad u dheereeyey oo tilmaamaya inuu salaadda aad u dheereeyey tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa xudayfa inuu nebiga la tukaday calayhi asalaatu wasalaam marka wuxuu ku akhriyey buu hi suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan iyo suuratu annisaa iyo suuratu almaa'ida ayuu ku akhriyey riwaayadka qaar waxay sheegeen aw ilancaam marka dee qiyaamkii aad buu dheeraa kadib nebigu sala allahu aleyh wasalam rukuucda uu rukuucayey wuxuu ahaa naxwan min qiyaamih mid ku dhow istaaggiis yani wakhti badan ayuu u rukuucsanaa haddana waa ka toosay ictidaalkii ka toositaanku rukuucda ka toosayna wuxuu ahaa mid isaguna rukuucdii ku dhow mid weliba ka ka horreeyey ayuu ku dhowaa haddana waa sujuuday sujuudduu sujuudsanaana wuxuu ku dhowaa istaaggiisii oo rukuucda ka toosa haddana wuu fadhiistay fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey fadhigiisaasina wuxuu ahaa mid ku dhow sujuuddiisii marka wuxuu sheegaya wa kaana yaqcudu fii maa bayna sajdatayn xadiiskaasay ka mid ahayd wa kaana yaqcudu fii maa bayna sajdatayn naxwan min sujuudihi yaquulu rabbi ikfir lii rabbi ikfir lii marka xadiiska waxaad aragtaa maadaama aada inuu fadhigani u dheeraa la tilmaamay oo uu ku dhowaa istaaggii istaagguna rukuucda ku dhowaa rukuucduna istaagga hore ku dhoweeyey lana yidhi sidan buu odhan jiray maaha laba goor intuu yidhahdo inu iska fadhii jiray xadiisku daahir ku yahay inuu ku celcelin jiray inuu ku celcelin jiray ayuu markaa daahir ku yahay xadiiska sidaa sheegaya waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa markaa soo wariyey ibnu maajah ayaa soo wariyey iyo imaam axmed sheekh albaanina waa saxiixinaya marka rabbi khfirlii rabbi khfirlii baa lagu celcelinayaa waxay ka mid tahay duco ilaahay gufraan iyo dembidhaaf laga baryayo lafdiga rubuubiyana laga baryo taa hore ishaare aan ku yara noqdo hore horeynu soo marree magangalka sheegaya ilaahay la magangelayo waxaa ilaahay laga magan galaa waa laba nuuc waa shar mawjuuda oo jira oo dhibtiisa laga magan gelayo ilaahay iyo shar mafquuda oo aan markaa jirin laga magan gelaayaba dee inuu markaa yimaado sharkaasi oo uu jiro mid markaa jiraba noqdo jiritaankiisa waa laga magan gelaya marka midna waa sharku waa mawjuuda waa jiraa laakiin dararkiisa iyo dhibtiisa laga magan gelaya ilaahay midna shar kuma jiro wujuudkiisaba waa laga magan gelaya in la helo oo markaa sharkaasi uu yimaadaba baa ilaahay laga magan magangelaya marka labada nooc bay culammadu u qaybiyaan ee mustacaadu minhuga fadhiga labada sujuudood u udhexeeya ducooyinka la odhanayo waxaa ka mid a allaahuma akfir lii warxamnii wahdinii wajburnii wacaafinii warsuqnii waarfacnii allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf waarxamnii ii naxariiso wahdinii i ihanuuni wajburnii ikab jabrigu waa kabitaankii yani dacf iyo taagdarre iga kab yani jabitaan iga kab wixii iga dhiman iga kab wajburnii ilaahw ikab wacaafinii ilaahayw i ilaali oo caafimaad isii balaayooyinkii iyo iyo dhibaatooyinka aad iga caafido wacaafini i caafi ibogsii yani iga ilaali aafaadka iyo dhibaatooyinka warsuqnii i arzaaq warfacnii i kor yeelo mid korreeye iga dhig oo qadar yacni koreeya leh waxaa lagu korreeyaana wuxuu noqonayaa dee cilmigii iyo cibaadadii iyo khayrkii iyo wanaaggii marka waxaa soo gelaya fi dunyaa sababtii lagu kor noqonayey inuu ilaahay waafajiyo iimaanka iyo camalka saalixa ah iyo cilmiga ah yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat marka bilcilmi waliimaan ilah igu koryaal yacni warfacnii muraadku ma aho keliya in laga tilmaamayo martabe adduunye isii waayo rifcada xaqiiqii taa maaha ya waxaa dhici karta ruuxu martabe adduunye inuu helo oo daahir ahaan iyo suura ahaan uu mid korreeyo noqdo laakiin xaqiiqatan uu markaa hoosu dhacay oo waxaase ay tahay wuxuu markaa ku mutaysanayo dulli iyo hoosayn marka rifcada xaqiiqii waa maxay waa inuu ruuxu ilaahay agtiisa mid korreeyo noqdo waa inuu jannaadka meel sarreeye laga geliyo ilaahay agtiisana waa inuu noqdo markaa mid koreeya taasaa koraynta dhabti ay tahay arifca alxaqiiqiya waa taas wey xadiidka waa min xadiisi cabdullaahi bni cabaas waxaana soo wariyey afarta asxaabu sunan marka laga reebo nasaa'i waxaa kaloo la soo wariyey xaakim ayaa la soo wariyey alfaadda xadiiska xoogaa waa kala duwanayd hadda sheikhu wuxuu isdhex geliyey laba riwaayo oo kala duwan ayuu markaa isdhexgeliyey wuxuuna koobsanayaa toddoba jumluu koobsanayaa laakiin xadiisba waxaa ku soo aroortay shan jumlo midba shan baa ku soo aroortay tirmidi wuxuu u soo warinayaa wajburnii badala wacaafinii oo isagu wacaafinii raacin maayo riwaayada tirmidigu ibnu maajahna wuxuu soo warinayaa warfacnii badala wahdinii oo ibnu maajahna isku dari maayo warfacnii iyo wahdinii warfacnii buu soo warinayaa oo wahdini kuma darayo sheikhu wuxuu sameeyey labadii riwaaye kala duwanaa ayuu talfiiq ku sameeyey calaamaddii siyaadadee uu gelin jirayna ma gelin halkan laakiin calaa kulli xaal isku xadiis weeye laba riwaayo kala duwan bay ahayd marka waxa weeye riwaayadaha qaarkood waxay la dheeraad noqdeen waa ku ziyaadiye waa ku daray xadiiskan xaakim waa saxiixinayaa sheekh albaanina waa saxiixinayaa waana baryo ilaahay ashyaa badan la weydiisanayo inuu ilaahay u dembi dhaafo inuu ilaahay u naxariisto raxmada iyo makhfirada marka la israaciyo waxay ku kala dhacayaan laba wax oo dembi dhaafkuna wuxuu u dhacayaa wixii horee dembiya iga dhacay iga dhaaf warxamnii ii naxariiso khayrka iwaafaji oo raxmadii waxay keensanaysaa in dembiyada dambe laga ilaaliyo marka la israaciyo labada laysku ladho baa labada macnee lagu kala fasiraya wixii horena ilaahu iga dhaaf waxa dambana iga ilaali ilaa raxmaddaa keensanaysa ka ilaalinteed laakiin markaan labadooda la warxamnii waxay koobsanaysaa labada arrinba inkii horena laga dhaafo tawfiiqdana loo ziyaadiyo oo laga ilaaliyo dembiyada dambe wahdinii ilaahu i hanuuni oo hidaayo ii ziyaadi ruuxu mar kasta wuxuu u baahan yahay hidaayo in ilaahay hanuuniyo saas aawadeed ducadeenna ugu badani waa maxay waa inaynu ilaahay hidaaye ka barino ihdina asiraata almustaqiim ilaahu waddada toosan nagu hanuuni ragcad kastaynu tukanno ducada waa ku akhrinaynaa ya sababtu waxay tahay mar kasta hidaayaynu u baahannahay xataa masaa'isha sharcigaa masale kasta waxaad u baahantay in lagugu hanuuniyo sida sawaabkee saxan nebigu muxuu ku ducaysan jiray ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq ilaahow wixii laysku khilaafay xaqa ah ya shaygii laysku khilaafay sida xaqaa ilahay waafaji oo igu hanuuni marka hidaayada waa uga baahi badannahay wax kastaba cuntada iyo sharaabka waxaynu uga baahi badannahy hidaayo fii kulli laxda fii kulli saaca ilbiqsi kasta daqiiqad kasta waxaynu u baahannahay in ilaahay ina hanuuniyo inuu khayrka ina solonsiiyo in khayrka ina waafajiyo in khayrka ina garansiiyo inuu tawfiiqda ina siiyo ya oo inaga yeelo qaar khayrkii la imanay wajburnii ilaahu ikab bimacnaa wixii dacfi iyo taagdarre igu sugan ya iyo wixii dhaliilaba ilaahu iga kab haddii jahli ku sugan yahay ruuxa jahliga ku sugan inu ilaahay ka kabo ya yani xaaladdiisoo liitay inu ilaahay ka kabo yani waxa weeye gees walba diinan wa dunyan xagga diin ahaan iyo xagga adduunye ahaanba wixii dacfiya ku jira inuu ilaahay ka kabo ayuu ilaahay ka baryaya wa caafini ilahu caafiye isii oy bogsii oo balaayooyinka iyo masaa'ibka iga ilaali oo xanuunnada iga bogsii oo caafimaad iga sii warsuqnii ilahu arsaaq yani risq xalaala warfacnii ilahu i marka labada markaa marba mid in la yidhaahdaa fiican saas ayaa fiican ducaau sujuudi tilaawa sujuudda marka qur'aanka la akhrinayo lagu sujuudae sujuudu tilaawaha la yidhaahdo ducada lagu akhrinayo buu halkanna sheikhu kaga hadlayaa waxaa jira qur'aanka mawaadic doora oo shan iyo toban ama afar iyo toban gaadhaya oo sujuudu tilaawa ay ku sugan tahay waa sujuuddii akhrinta marka la akhrinayo mawdicaas waxaa sunnaa ah in la sujuudo culamada qaar waxay yidhahdeen waa waajib laakiin sida saxiixii waxay tahay waa inay sunna mu'akkada tahay aynay waajib ahayn waxaana u daliila inay sunno tahay inay waajib ahayn xadiis markaa sheegaya in aynay sujuudin yacnii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabi la joogay markii waxa weeye suuraddii suuratu najmi la akhriyey suuratu najmi inaanu sujuudin taqriirka nebigu u sugay inaan saxaabigaasi sujuudin ayaa waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay calaa kulli xaal xadiiskaa tilmaamaya suuratu najmi inta la akhriyey sujuudi inaynay dhicin bixadrati nabiy sala allahu aleyh wasalam ayaa laga deliishanaya sunnanimada waxaa kaloo laga deliishanayaa in waxa weeye saxaabada qaarkood oo khulafada qaarkood inay ku khudbadeeyeen ilaahay sujuudda inaguma faral yeelin inu inagu la nimaadno mooye mid faral inagu ammaah saxaabadiina kuma inkirin markaa saas aawadeed sujuuddu sujuudu tilaawa waa sunne ha yeeshe waa sunna mu'akkada waajib maaha waana hal sujuud hal sujuud weeye sujuudu tilaawa mawdicaa sujuudu tilaawaha marka la akhriyo baa la sujuudayaa takbiir ma leedahay lagu xidhanayo salaamad naqsise ma leedahay culammada agtooda khilaaf baa ku jira laakiin qowlka saxiixi waxay tahay waa in aan takbiir lagu gelayaana jirin oo allahu akbar aan waxba la odhanaynin haddaan salaad lagu jirin sujuudu tilaawaha looma takbiiranayo sida saxiixa qawiga ah marka laga baxayana lama salaamad naqsanayo bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin marka hore waa la takbiiranaya laakiin marka laga soo toosayo lama takbiiranayo waxaanay cuskanayaan xadiiska abi daawuudka ee sheegaaya kabbara fasajad yani waxa weye xadiiskaasay deliishanayaan laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen takbiirta xadiisku sheegayo qawi sanadku ma aha oo lafdigaasi wuxuu noqonayaa lafdi shaad ah calaa kulli xaal ma sugna sheekh albaani wuxuu tilmaamayaa kabara fasajad inaanay asixin oo aynay sugnayn markaa sujuudu tilaawo inuu nebigu u takbiirto allahu akbar yidhi kama sugna waa daciifa saasuu yidhi calaa kulli xaal sida saxiixa ah haddaan salaad gudaheeda ayna dhicin waa inaan sujuudu tilaawaha loo takbiiranayno allahu akbar aan la odhanaynin salaamo aan lagaga baxayn sababtuna waxay tahay nebiga sala allahu alayh wasalam mid laga haya ma aha laa qawlan walaa ficlan hadday odhah ahaan tahay oo yidhi saas sameeya iyo hadday ficil ahaan uu sameeyey tahay midnaba lagama hayo inuu u takbiirtay iyo inuu islaamnaqsaday maadaamay caynkaas yada tahay waxay noqonaysaa inayn mashruuc ahayn ayay noqonaysaa in loo takbiirto ama markaa naqsi laga baxo ama salaad gudaheeda hadday dhacdo oo iyadoo salaad uu ku sugan yahay ruuxu ayuu akhriyey aayaddii sujuudu tilaawuhu ku sugnayd taa ma takbiiranaya mise ma takbiiranayo ahlucilmigu taa lafteeda waa isku khilaafaan laakiin sida saxiixa insha allah waa in iyada la takbiiranayo waayo maadaama salaad gudaheed ay dhacday waxay noqotay mid salaaddii ka mid a salaadana intiqaalaadka yacnii dhammaantood rukni laga guurayo rukni kale loo guuraayo ficil ahaan dee waa loo takbiirtaa ama takbiir baa lagaga baxaa ruknigii hore oo rugniga kale ee ficliga ahee loo guurayo lagu galaa ama tasmiic samica allaahu liman xamida waxaana axaadiista ku soo aroortay kaana yukabbiru fii kulli khafdin wa rafcin nebigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid takbiirta hoos u dhig kasta iyo sare u qaad kasta bimacnaa hadduu hoos u hoobanayo iyo hadduu sare u kacayo mid walba waa takbiiran jira sujuuddina kama baxayso khafdi iyo rafciga ka bixi mayso waayo marka la sujuudayo khafdi baa lala imanayaa marka laga toosayana waxaa lala imanayaa rafci saas aawoodee xaaladda salaad gudaheeda ay dhacdo waxay noqonaysaa arkaanta kale ee salaadda iyo intiqaalaadka kale ee salaadda sida loogu takbiiranayo in loogu takbiiranayo sidaas ayaa saxiix ah cadadka sujuudu tilaawaha qur-aanka ku sugan waa intii culammadu waxay ka leeyihiin aqwaal bay ka leeyihiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa afar iyo toban sujuudood qaar waxay yidhaahdeen waa koob iyo toban qaar waxay yidhahdeen waa shan iyo toban aqwaal baa ku jirta culammada odhanaysa waa afar iyo toban sujuudood waxay ka dhigayaan sujuudda saad inay sajdatu shukrin tahay ayay ka dhigayaan sajdatu shukrin inay tahay oo sujuudu tilaawo aynay ahayn ayay ka dhigayaan waxayna u cuskanayaan xadiis ku soo arooray oo sheegaya inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa towbatu nabiyin wuxuuna u sujuuday shukri uu ilaahay u shukri naqayo innaguna waxaan u sujuudaynaa shukri ayaan u sujuudaynaa naxwa haada aw kama qaal haddii lagu socdo inay sujuudda suuratu saad ku sugan inay sujuudu tilaawa aynay ahaynee sajdatu shukri ay tahay haddii qowlkaa lagu socdo waxaa ka dhalanaysa salaadda gudaheeda inaan lagula iman salaadda gudaheeda inaan lagula iman ayaa ka dhalanaysa waayo salaadda gudaheeda sajdatu shukri lagulama yimaado laakiin haddii la yidhahdo waa sujuudu tilaawa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa sida sujuudu tilaawaha kale loola iman karo salaadda gudaheeda in lagula iman karo xadiis kaloo soo arooray waa jiraa in nebigu sala allahu aleyh wasalam sujuudda saad u sujuuday wa khara raakican wa anaaba ay saxaabadiina yidhahdeen waa la sujuudnay sidaas iyada ay yidhahdeen labada xadiis isma diidayaan xadiiskii hore aynu sheegnay oo tilmaamayey sujuudu shukri inay tahay sajdatu shukrin miyaa xadiiskan markaa tilmaamaya nebigu inuu sujuuday intuu akhriyey inuu sujuuday waxay noqonaysaa sujuudda uu sujuuday sajdatu shukrin inay ahayd siday culamada qaar ku xambaareen haddii laakiin la yidhaahdo waa sujuudu tilaawa bes waxay noqonaysaa xadiidkii sujuudu shukriga sheegaayey inay sajdatu shukrin tahay inaan lagu camal falin oo la qaadan bay noqonaysa xadiiskaa kalena culammadu waa quweeyeen sheekh albani waa quweynaya xadiiskaa laftiisa marka waxaa loo baahan yay labada xadiis in la jamciyaa loo baahan yay calaa kulli xaal ruuxii u qabaa inay sujuudu tilaawa tahay salaadda gudaheedii waa kula iman karaa laakiin sajdatu shukrin ruuxii u qabaa salaadda gudaheeda kuma samayn karo amar sujuud la amrayaana kuma sugnayne wakhara raakican wa anaab yacnii ficil laga xikaayoonayo inuu sujuuday nebi daawuud alayhi salaatu wasalaam calayhi asalaatu wassalaam ayaa ku sugan wakhara raakican waxaa loo jeedaa saajidan rukuucdana waxaa laga tilmaamayaa sujuudda oo waa loo isticmaalaa fii lugati alcarab rukuuc inta la sheego in sujuud looga jeedo mawdicanna saasaa loogu fasiray wuxuu sheekhu haddaba yidhi sujuudu tilaabaha waxyaalaha lagu akhrinaya waxaa ka mid a ah. in la yidhaahdo sajada wejhii liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu sajada wajhii sajada waa sujuuday wejhii wejigaygaa sujuuday wejhiya iyo wejhii waa laba wejiyo labadaba marka ayaa ulmutakalimka way ku bannaanta sajada wajhiya wejigaygii baa sujuuday liladii kiibuu u sujuuday khalaqahu abuuray ilaahay abuuray buu u sujuuday wa shaqa dillaaciyoo jeexay ama dalooliyey samcahu maqalkiisiiyo wa basarahu araggiisa jeexay bixawlihi wa quwatihi yacnii ku jeexay oo ku abuuray bixawlihi bedelaaddiisa umuuraha bedbedelayo wa quwatihi iyo xooggiisa markaa ku jeexay kuna abuuray fatabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay baa khayraadkiisu iyo barakaadkiisu fara bateen tabaaraka waa tafaacala min albaraka albarakana waxa la yidhaha khayrka daa'imka ee joogtada a ah baa la yidhahdaa waxaa laga soo qaatay min albirka birka waa barkadda ya yani waa meel biyihii ku sugnaanayaan weeyi marka alkhayraat daa'ima looga jeedaa waa khayraadka daa'imka ah ee sugnaanaya ee joogaya ayaa baraka la yidhahdaa marka tafaacala min albaraka ilaahay baa barakaadkiisa iyo khayraadkiisa daa'imkii fara bateen culamada qaar waxay ku fasiraan fatabaaraka ay fatacaala ilaahay baa korreeyey ama fatacaadama ilaahay baa weynaaday ilaahay baa markaa weyn oo weynaan ku sifaysan ama ilaahay baa korreeya laakiin waa tafsiir bilaazim macnaha ka laazimaya bay ku fasireen axsanu alkhaaliqiin allahaasoo axsanu alkhaaliqiin cid wax qadartaa ama wax abuurtaa ugu wanaagsanaaday axsanu alkhaaliqiin weliba waxa fiican taqdiirka in lagu fasiro saynu markii hore marray axsanu alkhaaliqiin allahaasoo axsanu alkhaaliqiin cid wax qadartaa oo suuraysoo suurad u yeeshaa oo jaangoysaa ugu wanaagsanaaday cid taqdiir samaysa waa ka ugu wanaagsan xadiidkan waa min xadiisi caaisha waxay tidhi caaisha radia allahu canha wa ardaaha kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu fii sujuudi alqur'aani billeyl rasuulku wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam mid ku yidhaahdaa sujuudda qur'aanka la sujuudayo gudihiisa habeenka gudihiisa wuxuu odhan jiray sujuuddaana gudaheeda ku odhan jiray sajada wajhiya liladii khalaqahu washaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatih saasuu odhan jiray xadiiskaa waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i tirmidina waa saxiixiyey xaakimna wuxuu yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn shardiga bukhaari iyo muslim buu xadiiska ku asaxay sidaasuu yidhi marka waa xadiis haabita adkaarihii kale ee la odhanaya tasbiixda ahayd ee sujuudaha gudahooda la odhanayay waa la odhanayaa tanna waa lagu darayaa macnaheedu ma aha inaan tasbiix tasbiixba lagu odhanaynin sujuudda gudaheeda inaan tasbiix lagula imanayn maaha laakiin tasbiixaadka waa lagula imanayaa sujuudda gudaheeda adkaarihii sujuudaha waynu soo maray kuwaas markaa tasbiixda ah waa la odhanaya ama subxaana rabbiya alaclaa ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allahuma akfir lii yacni waxa weeye tasbiix waa lala imanayaa waxaana lagu sii darayaa dikriyadan khaaskee soo aroorayna waa lagu daraya xadiis kale wuxuu sheegayaa in la odhanayo wakhtigaa sujuudu tilaawaha allaahuma aktub lii biha cindaka ajraa ilaahayow ii qor lii aniga ii qor bihaa sababta markaa sujuuddan waxaad iigu qortaa cindaka ajra adiga agtaada waxaad igu qortaa ajar sujuuddan sababteeda waxaad igu qortaa ajar agtaada igu qor wadacannii cannii biha wisra ilaahayow iga dhig oo iga rid cannii aniga xaggayga ka rid bihaa sujuudda sababteeda waxaad igaga riddaa wisraa dembi igaga rid dembi igaga dhig oo igaga dhaaf wajcalhaa lii cindaka dukhra waxaad ii yeeshaa aniga aad ii yeeshaa cindaka adiga agtaada aad iigu yeeshaa dukhran ajar iigu yeel ama dukhran ay kanzan yacni kayd iigu yeel khasnad ah iigu yeel wa taqabbalhaa minii nuskhooyin badani waxay qorayaan laamka inay kor dhigaan waana khalad wa sabqu qalam laakiin saxdu waxay tahay laamka in la reebo wataqabbalha wataqabbalhaa ilaahu iga aqbal sujuudu tilaawahan minnii aniga iga aqbal kamaa taqabbaltahaa sidaad uga aqbashay min cabdika daawuud addoonkaagii daawuud sidaad uga aqbashoo kale iiga aqbal xadiidkan waxaa soo wariyey xadiidka sidan sheegaya in sidaa lagu ducaysanayo sujuudu tilaawaha waa min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas waxaana soo wariyey tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ibnu khusayma culammada qaarkood waa quweeyeen bacdi daciifiyaa jira oo cuqayli waa daciifiyey tirmidina waa istiqraabo ghariib inuu yahay ku tiriyey ha yeeshee ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ibnu khusayme iyo waa saxiixiyeen nawowina waa taxsiiniyey sheekh albaani waagii hore waa daciifiyey laakiin akhiiran markii dambe wuxuu u noqday xadiisku inuu xasan yahay oo sheikhu waa ka laabtay tadciifkii waa ka noqday mishkaadku waagii hore ku daciifiyey xadiis kale baabkan ku saabsanna waa jiraa oo macnahan mid la mida markaa tilmaamaya macnahan mid ku dhow walow alfaadda farqi yariba u dhexeeya oo laga soo wariyey abu saciid laga soo wariyey asalka xadiiskanna wuxuu sheegayey qisuu lahaa in nebiga sala allahu alayh wasalam ninku yidhi waxaan ku riyooday anigoo akhriyey suurad akhriyey bimacnaa sujuudu tilaawo leh dabeedna markaan suuraddii akhriyey ayaan meeshii sujuudda soo gaadhay waa riyo dabeedna waan sujuuday geedkii aan agtiisa ka akhrinayayna waa ila sujuuday nebiguu qisada u sheegaya dabeedna geedku sidan buu lahaa yacnii saasoo kale ayuu tilmaamaya qisada noocaasa ayuu markaa sheegayey calaa kulli xaal labada markaa tariiq dariiqa abi saciid laga soo warinayo iyo kan ibnu cabbaas laga soo warinayo ayay culammada qaarkood isku quweynayaan markaa saas aawadeed ducooyinka lagu ducaysan karo ayay ka mid tahy sujuudu tilaawaha saynu soo sheegnay tasbiixyadii waa la imanayaa sujuudaha lala iman jiray wuxuuna ku ladhayaa ducooyinkan buu ku ladhayaa iyo sajada wajhiya liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatih fatabaaraka allaahu axsanu alkhaaliqiin fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiinna wuxuu uga jeedayaa dikri ayuu u niyoonayaa laakiin qur'aannimo ugama qasdayo oo uma niyoonayo waayo sujuudda gudaheeda qur'aan lama akhrin karo atashahud baabka labiyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay ataxiyaadku ku saabsan yahay salaadda marka ataxiyaad loo fadhiisto waa in marka ataxiyaadka la akhriyaa odhaahyada uu ku soo arooray atixiyaadkuna waxaa ka mid a siiqadan altaxiyaatu lilaahi waalsalawaatu waaltayibaat altaxiyaatu ee weynaynaha iyo baqaaga culamada qaar waxay ku fasireen altaxiyaat in looga jeedo albaqaa culammada qaarkoodna waxay ku fasireen altacdiimaat weynaynta la cid la weynaynaya yacnii baqaaga iyo mulkiga iyo weynayntuba lilaahi ilaahay bay u sugnaatay waasalawaatu salaaduhu ilaahay bay u sugnaadeen waatayibaatu wanaagyaalka alle wixii wanaagsan hadday tahay min alaqwaal walacmaali aldaahira waalbaatina hadday tahay odhaahyada odhaahdii wanaagsan camalkii wanaagsan camalkaasi mid muuqanaya ha noqdo ama mid qarsoon ha noqdo yacnii niyadii wanaagsan wax kastoo wanaagsan kullu maa taaba lilaahi ilaahay buu u sugnaaday marka saddexda mid walba waxaa markaa u taallaa lilaah waayo wasalawaatu waatayibaat waxaa lagu cadfay attaxiyaatu baa lagu cadfay marka attaxiyaatu wixii lagaga khabrayey ayaa yadana lagaga khabrayaa assalaamu calayka ayuha annabiyu assalaamu ay xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato ayuha annabiyu nebiyow oo la yidhahdo assalaam waa ismigii ilaahay waxaa loo qadarayaa mudaaf marka macnuhu wuxuu u dhacayaa ilaah assalaam ha ku ilaaliyo sidaa culamada qaar baa u fasiray tafsiir labaad waa jiraa waa in la yidhaahdo assalaamu calayka ay assalaamatu calayk nabadgelya korkaaga ha ahaato ayuhannebiyu nebiyow nabadgelya korkaaga ha ahaato waraxmatullaahi iyo naxariista ilaahay wa barakaatuhu iyo barakooyinkiisu korkaaga ha ahaadaan assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi alsaalixiin assalaamu ay xifdu salaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calaynaa korkeenna ha ahaato korkayaga ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin addoommada ilaahay wan wanaagsanna korkooda ha ahaato ama assalaamu calayna ay assalaamatu calayna macnuhu u dhacayo yacani nabadgelyadu korkeenna ha ahaato wa calaa cibaadiillaahi addoommada ilaahay korkoodana ha ahaato addoommada ilaahay oo alsaalixiina kuwa un wanaagsan ah ashhadu an laa ilaaha ila allaah ashhadu waxaan qirayaa oo ka markhaati ahay oo ictiqaadinayaa waan caddaynayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niya laa ilaaha ila allah mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane allahoo keliya in la caabudaa xaq yahay wa ashhadu waxaan qirayaa ana muxammadan in nebi muxammed calayhi asalaatu wassalaam cabduhu addoonkii ilaahay uu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay ziyaado ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh marka waxdahu laa shariika lah lagu daro yacnii shahaadada waxaanay noqonaysaa laba xaal oo tawkiid ah oo adkaynaya kelmaddii tawxiidka macnaheedii sii adkaynayo atixiyaadka waxaa lagu soo wariyey siiqooyin kala duwan baa lagu soo wariyey oo isku dhadhow laakiin furuuq yaryari u dhaxayso atixiyaadka hadda inoo qorani waa atixiyaadkii cabdulaahi bn mascuud laga soo wariyey waxaana soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey ahlucilmiguna aad iyo aad bay u ammaaneen atixiyaadka cabdulahi bn laga soo wariyey oo markaa culamo fara badan baa markaa qaatay ee siiqooyinka kala duwan atixiyaadka lagu soo wariyey haddii marba mid la akhriyo waxay noqonaysaa sida markaa sii fiican bay noqonaysaa sida sii fiican ayay markaa noqonaysaa laakiin haddii mid ahaan la akhrinayo culammada qaarba waxa dhacday inay mid doorteen bacdu ahlicilmi waxay doorteen oo in fara badanoo culammada ka mida ah ay doorteen atixiyaadka cabdullaahi ibn mascuud a'immada qaarkood bay ku kaaftoomeenoo kitaabkooda atixiyaad kale kumay soo werin sida imaamu albukhaari atixiyaadka cabdulaahi mascuud buu ku kaaftoomay muxaddisiintuna waxay yidhaahdeen waa atixiyaadka ugu sixada badan atixiyaadka ugu sixada badan bay yidhahdeen aad iyo aad bay markaa u yacni u fadileen atixiyaadkan cabdulahi almascuud laga soo warinayo sixadiisana ishkaal kuma jiro culamo badanna saasay u qaateen waxaa ku soo arooray haddaba duruqa qaarkood inuu yidhi cabdullaahi bn mascuud waxaan odhan jiray assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayaannu odhan jiray falammaa qubida qulnaa assalaamu cala annabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatuh markii nebiga la oofsaday waxaannu nidhi asalaamu cala alnabiyi bimacnaa halkii khitaabka ay ahayd baannu khitaabkii ka beddello haddaannu saxaabada nahay waxaan u akhrinay assalaamu cala alnebiy salaami nebiga korkiisa ha ahaato oo calayka halkay ahayd baannu cala nnebiyi nidhi xadiidka sidaa sheegayaa waa asaxay oo waa saxiix cabdulaahi bn mascuudna waa ka asaxay culammada muxadisiintuna saasay caddeeyeen inuu saxiix yahay waana sida xaafid ibnu xajar uu sheegay oo uu markaa tilmaamay yacni sixadeeda waa sheegay albaanina waa sheegay xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa wa hadihi ziyaadatu daahiruha annahum kaanuu yaquuluuna assalaamu calayka ayuha alnabiyu bikafi alkhitaabi fii xayaati alnabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaa ka muuqata ziyaadadan in markii nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam kaafulkhitaabka inay ku hadli jireen assalaamu calayka falamma maata anabiyu sala allahu alayh wasalam markuu nebigu dhintay taraku lkhitaab khitaabkii waa ka tageen waa assalaamu cala alnabiyi bay yidhaahdeen wadakaruuhu bilafdi alghayba yani lafdiga ghaybay ku sheegeen fasaaruu yaquuluuna assalaamu cala alnabiyi sala allahu alayh wasalam marka xaafid ibnu xajar waa saxiixinayaa sidaana waa u tilmaamay sheekh albaani laftiisuna waa sii waadixinayaa waxaanu marka isagu ee odhanayaa albaani saxaabadu iskood uma beddeli kareen marka falammaa maata cadaluu can dalika wa qaaluu assalaamu cala annabiyi walaa budda an yakuuna dalika bitawqiifin minhu sala allahu alayh wasalam saasuu odhanaya albaani yacnii kollayba waxaa lagama maarmaan ah inay tacliim ay nebiga kala kulmeen inay tahay oo iyagu iskood iskamay beddeli kareen waa arrin cibaada ah wey wuxuu ka soo naqlinayaa marka albaani kitaabkiisa sifatu salaadka inay waxa weeye culammada markaa ay yidhaahdeen siiqadan in la yidhaahdo waa ku asaxaysaa oo shaki kuma jiro inay siiqadan ku asaxayso saas yadaa markaa inay yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin sida saxiixa ah mar hadday saxaabadii markaa sameeyeenoo arrinkaasi agtooda uu ka ahaa mid shaa'ic ah inay ku asaxayso shaki kuma jiro waayo keligii xataa inuu sameeye kama muuqato cala alaqali waxay noqonaysaa saxaabad doora inay sidan ku sameeyeen falammaa qubida qulnaa buu leeyey assalaamu cala annabiy bacdi waxay u fahmeen inay ijmaacba taho saxaabadu sidaa isla oggolaayeen laakiin saxiix ma aha inay ijmaac taho saxaabadu ku ijmaaceen shay saxa maaha ee saxdu waxay tahay jamac saxaabada ka mida inay sidaas sameeyeen weeye laakiin sida saxiixa waa in markaa sidii nebigu sala allahu alayh wasalam markuu noolaaba loo odhan jiray assalaamu calayka ayuhannabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa in sidii markaa iminkana la yidhaahdaa sidii waa in la yidhaahdaa sida saxiixa ee fiicani ee aan shaki ku jirini sidaas weeye waxaana caddaynaya inaynay saxaabadu ku ijmaacin asxaabta qaarkood oo kaaful khitaabkii sidii u odhan jiray baa jira waxaa ka mida ah cumar bnu khataab radia allaahu canhu wa ardaah atixiyaadkiisa laga soo wariyey waxaa ku sugan khitaabka isagoo mimbarka saaran oo dadka u khudbadaynayaanuu beri jiray atixiyaadka mimbarka isagoo saaran oo dadka u khudbadaynaya ayuu ataxiyaadkaa beri jiray waxaana ku sugnaa assalaamu calayka ayuha annabiyu ayaa ku sugnay wakhtigan uu cumar bnu khadaab mimbarka korayey dadka u khudbadaynayeyna xayaata nebiyi maaha fii xayaati nebiyi maaha markii nebigu noolaa calayhi asalaatu wasalaam xayaata dunyawiya ma ahayn waxaa la garanayaa in looga jeedo wakhtigii imaaradiisa in looga jeedo marka weliba mid uu khafi kula yimi maahee waa miduu mimbarka isagoo saaran dadka ku baraaya waxaa ka mid a ah caaisha atixiyaadka laga soo wariyey iyaduna waxay u sheegtay assalaamu calayka ayuha nabiyu ayay u sheegtay goorta marka ay tilmaamayso oo dadka markaa sidaa looga warinayaana dee addaahir waa inay tahay wakhtigii dambe waa inay sidaas tahay weeye waayo cidda ka warinaysaa dee saxaabi ma ahee waa taabici markaa weeye marka inaynay fii xayaati nebiy ahayn ee bacda mamaati ay tahay ayaa laga qaadanaya wakadalika saxaabo kale axaadiista laga soo wariyey atixyaadka ku saabsan yacni dhammaan waxay tilmaamayaan assalaamu calayka bilafdi alkhitaab ayay markaa keenayaan saas aawadeed saxdu waxay tahay sidii wakhtigii nebigaba sala allahu alayh wasalam la odhan jiray in la yidhaahdo ayaa markaa saxdu tahay waa assalaamu calayka in markaa sidaa la yidhaahdo ayaa markaa saxan ishkaalle kaa gelin sheekh albaani markuu ka warramaayo arrinka oo uu subkina ka soo naqlinayo ibnu xajar hadalkiisa soo raraayo waxaa markaa uu ka soo naqlinaya waxay ku saabsan tahay inay sidan ku asaxayso bes inay sheegayaan culammadu laakiin may odhan sidan baa laasim ah miday yidhaahdeen ma ah in haddii sidaa la yidhaahdo ay ku asaxayso ayay markaa tilmaameen oo musalligu sidan odhan karo dee asalkii in la istisxaabaa fiican sidaas aawadeed bay culammo badani waxay yidhaahdeen sidii wakhtigii nebiga la odhan jiray nebiguna dadka baray aynu hubno ayaynu raacaynaa kama weecanayno si kalena lama imanayno ee lafdigii nebigu uu yidhi ee uu dadka u laqimay ee aynu ognahay ee aynu hubno baynu laasimaynaa aynu ku sugnaanaynaa mid aynu lafdi kale iyo odhaha kale uga weecanayno ma aha markaa sidaas yadaabaa saxiix ah mid markaa nebiga marka lagula khitaabayey oo dee nebigu inuu maqlo la rabay ma ahayn nebiguna ma kala farqin calayhi salaatu wasalaam marka isaga lala joogo ama agtiisa lagu tukanayo iyo marka laga fog yahay yacni marnaba ma kala farqin ee iyagoo saxaabadu guryahooda joogoo ku tukanaya ama masjid kale joogoo madiino ka mid ah ama beled kale jooga ayay odhan jireen assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu mana odhan markaa ila joogtaan oo agtayda ku tukanaysaanna assalaamu calayka dhaha marka kalena assalaamu cala alnabiyi dhaha ma odhan nebigu sala allahu calayhi wasalam markii xayaatadiisaba aan la kala farqinayn marka loo dhow yahay iyo marka laga fog yahay marka beled lala joogi iyo markaan lala joogin marka masjid lala joogi joogiyo maraan lala joogin marnaba aan la kala farqin oo nebigu aanu odhan calayhi salaatu wasalaam marka ii dhowdiinna sidaan dhaha marka kalena sidaan dhaha markaan noolahay sidaan dhaha markaan dhintana sidaan dhaha aanu sidaa nebigu odhan sala allahu calayhi wasalam waxaa laga qaadanayaa in dhammaan sidaa uu dadka u laqimay ee uu baray in loo odhanayo ayaa markaa laga qaadanaya oo lafdi kale aan markaa loo bedelayn marka sida saxiix ahi waa sidaas markaa xadiiska ku sugan in loo akhrinayo markaa lafdiga kaaful in sidiisa loogu dhawaaqay xataa haddii masjid lagula tukanayo dee miday saxaabadu sare u qaadi jireen oo nebiga maqashiin jireen ma aha dee atixiyaadka waxaa loo akhriyaa hoos baa loo akhriyaa hoos marka loo akhriyana dee caadatan cidda marka aan u dhoweyni maqri mayso marka waxa weeye waa sidaasaa loo daynaya waxayna ahlucilmigu yidhaahdeen sida uu shaykhulislaam ibnu taymiyaba sheegay culamo kalena ay ku raaceen oo ibnu baazi iyo ibnu cuthaymiin iyo basaam iyo ay tilmaameen waa in cibaaradan marka la odhanayo looga jeedo eh, in nebiga sala allahu alayh wasalam yacni markaa qalbiga lagu soo xaadirinayo ay tahay quwatu istixdaar ya kaannahu ciddan marka waxa weeye marka niyada uu ku hayo uu la hadlayo laakiin lagama tilmaamaayo hadal isagii la gaadhsiinayo loogama jeedo waana dhacdaa cid marka waxa weeye ruuxu markaa niyada ku hayo inuu sidii wax hor joogo kale uu ula hadlaa waa dhacdaa waxay noqonaysaa waa tanziilu alghaa'ibi mansilata alxaadir yacnii ciddii maqnayd baa waxaa la dejinayaa sidii wax xaadiro kula jooga mansiladiisii iyo maqaamkeedii baa la dejinayaa markaasaa waxaa loola hadlayaa yacni sidii wax ku maqlaya waana usluub marka lugatulcarab lagu yaqaanay usluub aad u dhaca weeye waa idinka arkay culammadu markay masaa'isha niqaashayaan sheekh markaa laga yaabo dhintay boqolaal sano ka hor ayaa marka mas'alo lagu naqdinayo yacni markaa loola hadlayaa sidii wax markaa ku maqlayoo kale ayaa loola hadlaa oo la yidhaahdaa yacni maxaad sidaa iyo sidaa iyo sidaa u tidhi halkaad caynkaa leedahay maad sidaa tidhaahdi yaa de kutubaha munaaqashaadka cilmiga aad bay ugu badantah waxaa loola khitaabayaa sidii wax markaa ku horjoogo kala loola khitaabaya marka waa tanziilu lghaayib mansilata eh, alxaadir noocaasay markaa noqonaysa marka quwatu istixdaar baa ku jira laakiin ma aha in la doonaayo hadal hadda in la gaadhsiinayo marka laga tilmaami maayo haddii muraadku ahaan lahaa isagii in markaa yacni hadda salaam eh, mukhaataba a lala khitaabayo muraadku inuu sidaa yahay hadday noqon lahayd waxaa laazim ku noqon lahayd qof kastooo yidhahda assalaamu calayka ayuhannabiyu xataa fii xayaatihi nebigu inuu ka radiyo ya ayaa markaa laazim ku noqon lahayd yani waxay noqon lahayd mutawajah mutawajih bay noqon lahayd arrin wajeehay markaa imaanahay yani cid tidhina ma jirto markaa saas aawadeed calaa kulli xaal yacnii sida ay xadiisku ugu soo arooray ayaa markaa loo odhanayaa ataxiyaadada siiqooyinka kala duwan ee ku soo arooray tii la akhriyaba ruuxa salaaddii waa kaga asaxays salaaddii waa kaga asaxays ataxiyaadkuna waa rukni arkaanta salaadda ka mida oo xadiidku wuxuu sheegayaa in lagu faral yeelay ataxiyaadka la faral yeelay oo uu faral yahay buu xadiisku nasgaraynaya nebiguna sala allahu aleyh wasalam uu saxaabada u bari jiray ataxiyaadka siduu u baraayo suurad qur'aana siduu u baro kale ayuu atixiyaadka u beri jiray marka sidaas aawoodee waa faral atixiyaadku atixiyaadka dambe salaadda laga baxayaa waa rukni arkaanta ka mida lagama tegi karo la'aantiina salaadu asixi mayso haddii la yidhaahdo oo siduu rukni u yahay xadiiskii almusii'u salaatii kuma soo aroorin atixiyaadee waxaa la odhanayaa yaanu ku soo aroorin xadiiska ninkii salaaddiisa xumeeyey nebigu salaadda barayay yaanu xadiiskaaba ku imane laakiin adilo kalaa sheegaysaa dee inuu atixiyaadkii faral yahay oo in lala yimaaddo ay taho lagama maarmaan ay tahay in lala yimaaddaa marka sidaas aawadeed lagama tegi karo marka ataxiyaat waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo baqaaga ama baaqi noqoshada ama mulkiga ama cadamada iyo weynida yacnii weynaanta ilaahay bay u sugnaatay ama mulkigu ilaahay buu usugnaaday baaqi noqoshadu ilaahay buu u sugnaaday kullu daalikana waa shay ilaahay u sugan weeye waa ammaan ilaahay la ammaanayo salaadahoo dhan faral iyo sunne noocay doonaanba ha noqdaane ilaahay bay u sugnaadeen waayo ilaahay baa lagu caabudaya rabbi baa loogu dhowaanaya dayibaadka waxyaalaha wanaagsan oo dhan hadday tahay eh, odhahyo hadday tahay ficillo la samaynaayo hadday tahay camallo qarsoon ama ictiqaadaad iyo niyooyin kullu daalika wax kastoo wanaagsan ilahay bay u sugnaadeen xataa ashyaada waxa wanaagsan ilaahay bay u sugnaadeen ilaahay ayay u sugnaadeen iyadoo ilaahay wax walba abuuray ayaa haddana dee wuxuu jecel yahay waxa wanaagsan buu jecel yahay waxa wanaagsan ayuu jecel yahay yacnii ashyaada makhluuqaadka ee wanaagsan dee ilaahay waa doortay oo waxa weeye markaa ashyaada kale dee ulama mid aha wuxuu ka raalli yahay wixii wanaagsan ilayhi yascadu alkalimu altayibu waalcamalu asaalixu yarfacuh kelmadaha wanaagsani xagga ilaahay bay u korayaan bimacnaa ilaahay baa loo koryeelayaa waalcamalu asaalixu yarfacuh camalka wanaagsanna qofka la yimaada waa kor yeelaya ama yarfacuhu lkalimu ayib kelmadaha wanaagsan baa kor yeelaya salaamta nebiga la salaamayaa lagu xigsiiyey kadib waxaa lagu xigsiiyey salaamta ee lagu ducaynayo in ilaahay ina ilaaliyo ama ilaahay marka ina salaamo addoommada ilaahay ee wanaagsanna loogu ducaynayo waxaana lagu bilaabay assalaamu calayna kaana idaa dacaa bada'a binafsih nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa markuu ducaynaayo naftiisu ku bilaabi jiray marka assalaamu calayna markii la yidhi dabadeed ayaa waxaa la yidhi wa calaa cibaadi illaahi alsaalixiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxu waa inuu ku dadaalaa inuu saalix noqdo o wanaagsanaado si uu mu'miniinta ducaynaysoo dhan ducadooda u wax uga helo ilaa hadduu saalix noqdo wuxuu soo gelayaa qof kastoo tukanaya cidduu u ducaynayuu soo gudagelayaa wa calaa cibaadiillaahi asaalixiin ayuu ka mid noqonaya ya shakhsi kasta ducadiisii nasiib buu ku yeelanaya hadduu laakiin salaaxa aanu la iman oo aanu isagii saalix noqon ducadaa nasiib ku yeelan maayo ya marka ruux isaga ama isiseejinaya ducada muslimiintoo dhammi ducaynayaan inuu mid walba wax ka helo ama inuu seego isagay ku xidhantay yacnii sababtuu ku heli lahaa ducadaas waa la iman karaa waa salaaxa inuu la yimaado wanaagsanaado xumaanta iska ilaaliyo hadday ka dhacdana ka toobad keeno hadduu markaa salaaxa la iman waayona ducadaa isagaa isi seejiyey marka ducadaas inuu helo iyo inuu waayaa sababtiisay ku xidhantah labada kelmadood ee shahaadada ayaa dabeed markaa lagu xigsiiyey baabka saddex-iyo labaatanaad alsalaatu cala anabiyi sala allahu alayh wasalam bacda tashahud waa salaada nebiga lagu sallinayo atixiyaadka dabadii marka atixiyaadka la dhammeeyo waa in nebiga lagu salliya calayhi asalaatu wasalaam salliga nebiga lagu sallinayana wuxuu noqonayaa siiqadan ibraahiimiyada ayuu noqonayaa al alibraahiimiya la yidhaahdaa waxaa siiqada ibraahiimiye loo yidhi yacnii ibraahiim ayaa lagu sheegay iyo salliga ibraahiim allaahumma ilaahayow salli calaa muxammed ku salli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo malaa'igta agtooda ka ammaan ama salli ku salli calaa muxammedin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo u naxariiso naxariis khaas ah oo gaar ah oo aad ku xurmaynayso u naxariiso wa calaa aali muxammed qaraabada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku salli kamaa sallayta calaa ibraahiim salli la mida salligaad ku salliday nebi ibraahim calayhi asalaatu wasalaam wa calaa aali ibraahiim qaraabadii ibraahiimna salligaad ku salliday mid la mida ku salli innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid lagu mahadiyaad tahay oo mahadsan majiidun miduu markaa khayrkiisu badan yahay ayaa tahay khayrkiisu badan yahay ama majiidu mid sharaf badan baa tahay oo majdi iyo sharaf badan ayaa tahay allaahumma ilaahayow baarik barakee calaa muxammadin nebi muxammed sala allahu alayh wasalam korkiisa barakee oo barakadiisa farabadi bimacnaa sii ziyaadi yacnii u naxariiso marka leeyahy naxariista u ziyaadi baa looga jeedaa barakee marka leeyahy waxaa loo jeedaa horeba ilaahay waa u barakeeyey waana ugu salliyeye ilaah u sii kordhi baa macnuhu dhacaya ilaah u ziyaadi oo u kordhi allaahumma ilaahay ou baarik barakee calaa muxamadin nebi muxamed sala allahu aleyh wasalam barakee wa aali muxammed qaraabada nebi muxamed iyo xigtada nebi muxamedna calayhi asalaatu wasalaam ilaahay ou barakee kamaa baarakta sidaad u barakaysay calaa ibraahiima yacnii nebi ibraahiim calayhi asalaatu wasalaam sidaad u barakaysay oo kale u barakee wa calaa aali ibraahiim qaraabadii nebi ibraahiimna sidaad u barakayso oo kale u barakee qaraabada nebi maxamedna u barakee qaraabada nebi maxamed waxaad u barakaysaa sida qaraabada nebi ibraahim aad u barakaysoo kale innaka adigu xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiyaad tahay majiidun mid sharaf badan baa tahay ama majiidun mid khayrkiisu fara badan yahay ayaa tahay xadiiska atixiyaadkan sheegayaa waa xadiiskii kacb bnu cajurah ama kacb bnu ujrah kacb bnu cujrah xadiiskiisii weeye xadiiskanna waa saxiixo wuxuu ku sugan yahay saxiixuu ku sugan yahay fii saxiix albukhaari ayuu ku sugan yahay xadiidku wuxuu sheegayey in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiye oo lagu yidhi garannay sidaannu kuu salaanno garannay ee sidaannu kuugu sallinaa sidaannu kuugu sallinaa culammadu waxay yidhaahdeen sidaannu kuu salaanno garannay waxay ka garteen baa looga jeedaa ataxiyaadka assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaamta halkaasay ka garteen salligiiyo salaamtana labadaba waa la amray labadaba waa la amray fa salluu calayhi wasallimuu tasliima markaa salaamtii garanaye sidaannu kuugu sallinaa markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi quuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma salli calaa muxammed ilaa aakhirih riwaayaadka qaarkood waxay ziyaadinayaan oo kordhinayaan fakayfa nusallii calayka idaa sallaynaa fii salaatina yacnii sidaannu kuugu sallinaa markaannu salaaddayada tukanayno gudaheeda sidaannu kuugu sallinaa siyaadada saa sheegaysaana culammada qaarkood waa quweeyeen oo waxay yidhaahdeen waa haabitoo nebiga waa ka sugan tahay calayhi asalaatu wassalaam ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen oo waxay yidhahdeen waa xasana waa haabita marka waxaa laga qaadanayaa in salliga lagula yimaado salaadda gudaheeda lagula yimaado ayaa laga qaadanaya salaadda gudaheeda in nebiga lagu salliyaa culammadu laba qowl bay ka leeyihiin qowl odhanaya waa sunne mu'akkada iyo qowl odhanaya waa waajib ama waa rukni yacni saa odhanaya culammada qaarkood waxay ka dhigayaan waajib aan rukni ahayn culammada qaarkoodna waxay gaadhsiinayaan rukninimay gaadhsiinayaan oo imaamu shaafici iyo culamo kaleba waxay mareen inay rukni arkaanta salaadda ka mida ay tahay salliga nebiga lagu sallinayo calayhi salaatu wasalaam haddii nebiga aan lagu sallinna inaan salaadu asaxaynin saasay markaa mareen culamada qaarkood baa bacdibaa waxaa dhacday inay ku tashniiciyeen shaafici oo ay yidhaahdeen hadal aan salaf u lahayn oo cid ugu horraysay aynay jirin ayuu la yimi shaafici oo ah salliga ilaa lala yimaado salaaddu asixi mayso marka bacdi baa ku tashniiciyey madaahibta kale ah laakiin culammada qaarkood waxay tilmaameen arrinkaas inuu arrinuu la keli noqday inaynay ahayn culammada daafacdayna waxaa ka mid ah alcallaamatu ibnuulqayim waxau yidhi wax lagu tashniiciyo shaafici lama iman ijmaacna ma khilaafin culamo kalea ugu horraysay mas'aladan inuu ku tago salliga nebiga lagu sallinayaa salaadda gudaheeda waa waajib oo la'aanteed dembi baa ka imanaya amaba waa rukni waxay ka mid tahay min maxaasini madhabihi madhabtiisa waxyaalaha wanaagsane ku sugan ayaabay ka mid tahay marka shay mudan in lagu ammaano yaa weeyaan laakiin arrin in lagu tashniiciyo ama foolxumo loogu nisbeeyo ama khaladnimo loogu nisbeeyo mudan ma aha salliga macnihiisa allaahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammad ilaahay uu ku salli nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam abulcaaliya wuxuu yidhi salaatu allaahi sana'uhu calayhi cinda almalaa'ika salliga ilaahay waa inuu malaa'igta cid ka ag ammaano inuu malaa'igta agtooda cid ka ammaano ayaa salliga ilaahay yahay imaam albukhaari wuxuu ku soo aroorinayaa saxiixiisa asarka abulcaaliya jamaahirta culammadu waxay ku fasiraan salliga ilaahay uu cid ku salliyo in looga jeedo naxariistu u naxariistay ama u naxariisanayo waana sida jumhuurku ay sheegeen laakiin alcallaamat ibnulqayim kitaabkiisa salliga nebiga ku saabsan ee la yidhaahdo jalaa'u lafhaam fi asalaati calaa khayri alanaam labada macne markuu soo raray oo isbarbar dhigay wuxuu arjaxay in looga jeedo macnaha ammaanta uu ilaahay cid ammaanayo oo sha'nigooda uu sare u qaadayo oo uu malaa'igta agtooda ka ammaanayo muraadku inuu sidaa yahay inay saasi saxan tahay oo arjax tahay waxaanuu soo arooriyey shan iyo toban weji oo uu ku arjaxaayo oo wejiga kale iyo tafsiirka kale kaga arjaxay ayuu soo arooriyey bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii raxmad ay dhacdo in lagu fasiro salliga salaatullaahi ama salliga ilaahay lagu fasiro naxariis inay tahay naxariis caama ma aha waa naxariis khaasaa la odhanayaa waa raxmatun maca tacdiim waa naxariis ay weynayni weheliso ciddaa la weynaynayo waa raxma khaasa tacdiimna weheliyo la weynaynayo saasna waa sida alcallaamatu ibnu cuthaymiin waa siduu yidhi marka iyadoo ilaahay ku salliyey nebiga sala allahu alayh wasalam baa haddana loogu sii ducaynaya inuu ilaahay u kordhiyo qaraabada nebi maxamedna ilaahw ku salli yaa looga jeedaa aalka nebiga calayhi salaatu wasalaam bacdi waxay yidhaahdeen aalka nebiga waxaa looga jeedaa mu'miniinta atbaacdiisaoo dhan baa loo jeedaa waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay aalka nebiga waxaa loo jeedaa banu haashim mu'miniintooda mu'minuu bani haashim bani haashim mu'miniintoodaa loo jeedaa qowl kale wuxuu leeyahay maya banu haashim iyo banulmualib banu haashim iyo banulmualib mu'miniintoodaa loo jeedaa mu'miniintooda ayaa loo jeedaa aqwaal bay geliyeen bacdi baa waxay yidhahdeen maqaamu ducaa haddii la joogo aalka nebiga ha lagu fasiro atbaacdiisoo dhan laakiin marka la joogo xagga markaa ee fayga iyo khaniimada iyo cidda markaa sadaqaadka laga xaaraantinimeeye iyo marka abwaabtaa laga warramayo qaraabadii khaaska ahaydaa lagu fasira calaa kulli xaal sida fiicani waa in la yidhaahdo qaraabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ama aalka nebiga waxaa looga jeedaa dadkii xigtadiisana ahaa iimaanna u raacay marka banu haashim waa banumualib reer bani haashim iyo reer bani mualib mualibna wa haashim walaalkii labadaa qolo mu'miniintooda ayaa loo jeedaa kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim halkan kaafka waxa u qaalib ahaa tashbiih marka waxaana la yaqaannay mushabbaha iyo mushabbahu bihiga waxa la yskaga shabbahayo waxa miisaan badnaa oo ku sii miisaan badnaa waxaasi mushabbahu bihiga qaacidada la yaqaanay saasay ahayd oo masalan haddii la yidhaahdo yacni waxa weeye fulaanun kalasad hebel libaaxuu la mid yahay oo geesinimadu kala mid yahay shajaacada ama geesinimadu kay ku sii xoog badan tahay fulaanun kal asad haddii la yidhaahdo waxaa la garanayaa geesinimadu inay ku sii miisaan badan tahay libaaxa hadda maaragta marka waxaa la yaqaanaa haaliban mushabbaha iyo mushabbahu bihiga ka wax lagu shabbahayo ayaa waxaa layskaga yskaga shabbahayaa ku sii miisaan badan yihi waatuu macari uu yidhi dalamnaaki fii tashbiihi sudgayki bilmiski wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yuxkaa wuxuu uhi waa ku dulminnay gabadh buu la hadlayaa in waxa weeye timahaaga labadeedood dacal aannu ku shabbahno miskiga inaannu ku shabbahno waannu ku dulminnay macnaa wuxuu u jeedaa yagaaba ka udgoon badan oo miskigu bikh yaa maadaamay sidaas tahay inaannu idhi miskigay la mid yihiin dulmi baannu kugu samaynay waayo qaacidada tashbiihu waxay tahay mushabbahu inuu isagu naaqis yahay oo mushabbahu bihiga ka hooseeyo ya wa qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yuxkam markaa sidaasi waa sida haalibka ah marka calaa haada su'aal bay isweydiiyaan maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka fadli badan yahay nebi ibraahim iyo nebiyada kaleba kamaa sallayta calaa ibraahim maxaa loo yidhi culammadu jawaabo badan oo kala duwan bay kaga jawaabaan ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen kamaa sallayta calaa ibraahiima wa calaa aali ibraahiim qaraabadii ibraahiimna waa ku jirtaa markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisaba waxaad ugu sallidaa salaad la mida salaaddaad ku salliday nebi ibraahiim iyo aalkiisa aad ku salliday nebi ibraahim iyo qaraabadiisa salaaddaad ku salliday salaad la mida ku salli qaraabada nebi ibraahimna waxaa ku jira nebiyo ayaa ku jira badan nebi ibraahiim qaraabadiisa waxaa ku sugan nebiyo badan qaraabada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam nebiye kuma jiraan nebiyada qaraabada nebi ibraahim ku suganna waxaaba ka mida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka macnuhu wuxuu u dhacayaa majmuuca salaadaad ku salliday nebi ibraahim iyo qaraabada nebi ibraahim oo ay soo gelayaan tafiirtii nebi ibraahim ay soo geliso oo ay soo gudagelayaan nebiyada ka farcan nebi ibraahim oo uu ka mid yahay nebi muxammed intaasoo dhan salligaad ku salliday salli la mida khaasnimadiisa waxaad ugu sallidaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka mushabbahu bihiga nebi moxamedna waa ku jiraa ila aalkii ibraahim buu soo gelayaayo waa tafriirtii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaame marka majmuuca salliga aad ku salliday hore u dhacay mid la mida hadda waxaad ku sallidaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiis marka calaa haada haddii nebi eh, moxamed salligii lagu sallinayey ee eh, salligii hore uu ilaahay ugu salliyey ay soo gudagelayso xagga mushabbahu bihigana uu ku jiro idan laa ishkaal waayo waxaa laga tilmaamayaa majmuuca salliga intaasba u wada dhacay oo cidda markaa lagu salliyeyna nebi maxamed ka mid yahay mid la mida ah, waxaad ku sallidaa gaarnimadiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jawaabtaasi waxa weeye waa ajwadu jawaab waa jawaabta ugu fiican in laga jawaabo culammada qaarkoodna ay aad usii cadaadeeyeen waxaa la mida barakada lafteeduna waa saasoo kale kamaa baarakta calaa ibraahiima wa calaa ahli ibraahiim weji kale culamada qaar waa mareen oo waa inay yidhaahdaan waxay ku socotaa calaa khilaafi alkhaalib oo mar baa waxaa jira tashbiih maqluub wax la yidhahdaa jira oo kii isagu mudnaanshaha badnaabaa baa mushabbah laga dhigayaa kii laga mudnaanshaha badnaabaa baa waxaa laga dhigayaa mushabbahu bihi ya taasna waxa weeye dee waxaa keenta nugto xataa dee qur'aanka mawdic bay kaga soo aroortay afaman yakhluqu kaman laa yakhluq waxaana la ogsoon yahay man yakhluqu inuu fadilan yahay ya walaysa adakaru kalunhaa xataa gaaladu hadalkay leeyihiin inama albaycu milu riba yacni waxay rabeen inay yidhaahdaan sida baycu u xalaal yahay ayaa ribaduna xalaal u tahay bay rabeen gaaladu inay yidhaahdaan markaasay qallibeen oo waxay yidhahen innama albaycu milu riba iibku wax kalaba maaha ribadu la mid yahay waxay doonayaan inay ribadii ka qiyaastaan bayca laakiin waxay ku sameeyeen qalbi calaa kulli xaal tashbiih maqluub wax la yidhaahdo ayaa jira marka tanna culamada qaarkood saasay u fasireen laakiin wejigaas xoogaa waa laga fiican yahay weji saddexaad oo aynu ku kaaftoomayno saddexdaa weji bes aynu ku gaabsanayno insha allah waxa weeyaan in la yidhaahdo kaafka tashbiih ba loogama jeedo tacliil baa looga jeedaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad kaaf wax ku shabbah wa biha tacliilu qad yucnaa tacliil iyo sababaynna in looga jeedo waa dhacdaa wadkuruuhu kamaa hadaakum ay lihidaayatihi lakum inuu idin hanuuniyey daraaddiid ilaahay u xusa marka waxay noqonaysaa tashbiih inaan looga jeedin tashbiih inaan looga jeedin bay noqonaysaa ee tacliil looga jeedo tawasul ay noqonayso ilaahu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisa waxaad ugu sallidaa inaad ibraahiim iyo qaraabadiisa ku salliday daraaddeed ugu salli nebi maxamed iyo qaraabadiisana marka waxay noqonaysaa ixsaan inuu yahay hore u sameeyey baa lagu baryayaa ixsaankiisii iyo samafalkiisii yaa markaasaa la leeyahay ixsaanka waad samayn jirtayee kana samee marka waa min qabiili tawasul biafcaali illaah ilahay afcaashiisa iyo sifaatkiisa in ilaahay lagu baryayo ayay noqonaysa wejigaasi culammadu waa soo naqliyeen iyagoo aan hadda qaa'ilka hore u yidhi kolley aynay ibnu xajarku aanu cayimayn fatxulbaariga waa ku soo rarayaa aqwaasha qowlka tacliilka waa sheegayaa ibnu cuthaymiin wuxuu arjaxayaa wejigaas saas aawadeed looma baahna buu yidhi marka jawaabahan badan marka looma baahna arjaxu awjuh wejiga ugu fiican ee ugu arjaxsani waa in laha tacliil baa looga jeedaa waana tawasul ilaahay ficilkiisii lagu tawasulayo rabbi lagu baryaayo noocaas weeye laakiin agsarka culammadu tashbiih inay tahay mareen ishkaalle kuma jiro marka horena kaafka in tashbiih looga jeediyo in tacliil looga jeedo waxaa haaliba in tashbiih looga jeedo marka haddii wax u diidaya aynay jirin ama qariino macnaha kale cayimaysa aynay jirin sida fiicani waa in tashbiih lagu xambaaro ishkaalla hadda kuma jiro aynu caddaynay marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk